alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii qawaacidka ku saabsanaa waxaan yaro tambiihinaynaa sadu dariica maynaan sharxin laakiin kelmad yaroo kooban oo khulaasa haddaynu ka sheegno addariica waa bimacna alwasiila waa wadada sadina waa awditaanka waxaa loo jeedaa shay iska mubaax oo iska bannaan asaalatan ayaa wuxuu waddo u yahay shay xaaraanuu waddo u yahay haalibanna xaaraantaasi waa ka imanaysaa sida tirada badan leh waxaa lagu sameeyaa awdis la awdaayo waddadaas asaalatan u bannaanaan lahayd xaaraantay keensanaysee sababaysa daraaddeed ayaa loo xidhayaa loo awdayaa si aan xaaraantaasi uga dhalan bimacnaa wasaddu ariiqi almu'addii ila alxaraam addariicana waa bimacna alwasiila xaaraantaa inuu keensadaa waa inay noqotaa mid haalib ah ee hadday min hayri ilghaalib noqoto calaa sabiili qila ay noqoto xukunkaas hadduu dariica la yidhaha kama yimaado oo lama odhanaayo cinabka lama beeran karo waayo dadka qaarkood baa khamri ka dhiganaya markaa si aan khamriba looga dhiganin waa inaan cinabba la beeran lama odhan karo min baabi sadi dariica lagu mancinaya lama odhan karo waayo cinabku inuu bannaan yahay adiladay ku sugan tahay waxaana tiro badan isticmaalka sida kale cinabka loo isticmaalo oo cinabka in la cunaa bannaan waa simaartii wanaagsanayd ee la ammaanay ayuu cinabku ka mid yahay qur'aanka buu idinka ku arkay in acnaabta iyo geed la laysku cadfayo marka waxaa loo jeedaa wadadaasi waa inay tahay haaliban mid xaaraantaasi ka timaado oo si haaliba u sababta markaasay waxay noqonaysaa mamnuuc sadu dariicuhu adilo badan buu ku leeyahay aanka iyo sunnada ashaykhu alcallaama ibnu qayim aljawsiya kitaabkiisa iclaamu almuwaqiciin can rabbi alcaalamiin aad buu mawduuca ugu dheeraaday waxaanuu soo arooriyey sagaal iyo sagaashan daliil oo sadu dariica uu leeyahay ou ka deliishanayo min alkitaabi wasunna inkastoo bacdu axaadiis oo aan badnayn oo u deliishaday ay tahay daciifa laakiin haalibka axaadiista u deliishadayna ee mawduuca u deliishadayna waa saxiixa ama waa saabita aayaadka qaarkoodna waa laga deliishaday sheikhuna waa ka deliishaday walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilm waxyaalahay gaaladu caabudayaan ee sanamadooda ah iyo tawaaqiiddooda ah ha caayinaa ilaaha yidhi haddii la caayo waxa ka dhalan kara iyaguna ilaahay inay caayaan si aan taasi uga dhalan marka horeba ha caayina waxyaalahay caabudayaan waa min baabi saddi dariica noocaas weyi waxaa ka mid a ah adilada loo daliishado xadiiskii tilmaamayey min alkabaa'iri an yashtima arajulu waaliday wa fii lafdin an yalcana arajulu waaliday qaaluu wa kayfa yashtimu arajulu waaliday qaala yasubu aba arajuli fayasubu abaah wa yasubu ummahu fayasubu ummah hadda tan shayga laynoo sheegayaa waa shay aan asaalatan bannaanayn laakiin xaaraan kalena keensanaysa laakiin xataa hadduu shaygu mubaax yahay saynu soo sheegnay asaalatan oo xaaraantii keensanayo wuxuu noqonayaa mamnuuc bisaddi dariica saasuu noqonaya ibnuqayim markuu adilada badan ee u daliishanaya saddu dariica soo arooriyey ayuu wuxuu yidhi wuxuu fadhiyaa saddu dariicuhu shareecada rubceed afar meelood marka shareecada loo qaybiyo meel ahaan waa rubuce ayaa noqonaya saddu dariica waayo shareecadii waa maxay waa amar iyo nahi waxna waa awaamir waxna waa nawaahi amarkii wuxuu noqonayaa amrun lidaatih iyo amrun lihayrih shay loo amraayo daati ahaantiisa daraaddeed loo amrayo iyo shay wax kaloo isaga ka baxsan loo amrayo oo waa ma'muurun lihayrih iyo ma'muurun lidaatihi nahyigana wuxuu noqonayaa manhiyun lidaatihi wa manhiyun ligayrih wax isagu xumaanshaha uu leeyahay daraaddeed loo reebo loo nahiyey iyo wax hayrkii loo nahiyey waxaa ligayrihi loo nahiyey sadudaricihi buu noqonaya noocaas ayuu noqonaya sheekhu waxa uu yidhi xafidahu llah wadfac min aldarrayni bilakhafi wacmal min alfadlayni bilacafi wadfac daafac min adarayni labada dhibaato mid ka mida waxaad ku daafacdaa bilakhafi ka fudaydka badan ku daafac oo ka fudaydka badan la kaalay ka culusna markaa daafac marka macnuhu wuxuu u dhacayaa wadfac alaqala ama wadfac alashadda min adarayni alashadda kii darnaa daafac ama alasqala kii cuslaa daafac min adarayni kaa cuslaa ama adkaayo min adarayni labada shay ee dhibaatada leh ka mid ahaa bilakhafi ka fudaydka badan ku daafac wacmal samee min alfadlayni labada fadli xaggoodana waxaad ka samaysaa labadii shay ee fadliga lahaa bilacafi ka cifada badan ee dhowrsoonida badan samee labada mas'ale uu halkan shiikhuu inoogu sheegayaa waxay tahay mas'alada koowaad waa masalada la yidhahdo akhafu dararayn la yidhaahdo masalada akhafu dararayn la yidhahdo culammadu waa sheegeen waana mas'alo ijmaac ah oo culammadu isla ogol yihiin biijmaaci ahlicilmi ahlucilmiga qaarkoodna ay ijmaaca soo naqliyeen alcallaama maxamed alamiin ashinqiiti waxa uu ku odhanaya tafsiirkiisa markuu fasiraayo calaykum anfusakum mas'alada ku saabsan akhafu dararaynka isagoo ka warramaya taqyiirulmunkarkii wuxuu odhanayaa culammadoo dhan baa isku waafaqsan ama muslimiintoo dhan baa isku waafaqsan in labadii dhibaato ta yar lala imanayo ta weynaanshaha badanna la riixayo oo laga tegayo yacnii si ta weyn looga badbaado ta yar in lala imanayo culamo kaleo saas in ijmaaca soo naqliyena waa jiraan marka waa qaacido jamiicu lmadaahib marka hore ay isla ogol yihiin min xaysu taqciid oo la ysku waafaqsan yahi adilana culammadu waa u daliishadaan tacaabiir kala duwanna markay sheegayaan way ka cabiraan akhafudarareyn waa laga cabiraa waxaa kaloo laga cabiraa dar'u lmafsadati alkubraa bitaxamuli lmafsadati asuqraa mafsadadii weynaanshaha badnayd in la daafaco oo lagu daafaco imaatinka lala imanayo mafsadadii yarayd waxay kaloo ka cabiraan almafsadata alcaamma in la daafaco oo lagu daafaco mafsado khaas ah in lala yimaado tacabir isku dhadhow oo saas oo kale ay ka cabiraan adilada loo daliishanayo waxaa ka mid a ah. ninkii masjidka nebiga sala allahu alayh wasalam ku kaajay ee saxaabadu ay ku qayliyeen ee uu nebigu sala allahu alayh wasalam ka reebay uu yidhi daaya waxa uu ninkaasi samaynaya waxay shay munkara oo shareecada xaaraan ku ah waayo masjidka ayuu ku kaajiyey haddana nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii waa u diidey goynta ay ku goynayaan kaadida wuxuu idhi daaya si kaadida isaga dhammaysto waayo dhib badan baa ka iman kari lahayd haddii markaa aanu nebigu ka joojin lahayn waxaa dhici kari lahayd ninku kaadidii inuu isku jaro oo darar caafimaadkiisa ay ku keensato waxaa dhici kari lahayd ninku kaadidii oo ka soconaysa inuu la carcararo oo masjidka amaakin badan ay gaadho oo hal mawdic buu ku kaajayey wadaan biyo baana ku fillaataye markaa wadaamo fara badan ay u baahdo marna uu halkaa la tago marna halkaa waxaa dhici kari lahayd inuu xanaaqabo is yidhahdo meeshan lagugu kaantaroolayaa waa maxay ou diintaba ka ridoogo marka mafaasid cadiima baa dhici kari lahayd inay ka timaado si aan mafaasiddaasi uga iman ayaa nebigu sala allahu alay wasalam u daayey markii dambena uu si wanaagsan wax ugu sheegay marka waa irtikaabu akhafi dararayn masaladaas weeye adilada kale u daliilka waxaa ka mid a qisadii nebi muuse iyo nebi khadir calayhim asalaatu wassalaam khadir wuxuu ka saaray doonnidii cusbayd loox buu ka saaray meesha uu ka bixiyeyna waa meelaynay ka qarqoomaynin si uu doonnida ceeb ugu yeelo oo uga badbaadiyo boqorka gaalka ah dulmiga iyo xoogga iyo muquuniska ku qaadanaya waxay ku dhisnayd irtikaabu akhafi dararayn bay ku dhisnayd xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga waa ku sheegaya sidana waa ka deliishanaya axaadiis badanna oo labaatan xadiis ka badanna xaafid ibnu xajar mas'alada noocaas ah tacbiirka marba mid ha ka cabiree waa ka deliishaday oo waa ka istimbaaday sharaxiisa bukhaariga marka masalada ku saabsan shaykhulislaam ibnu taymiya waxau yidhi faida izdaxama waajibaani laa yumkinu jamcuhuma qudima awkaduhuma walam yakun ilaakharu fii hadihi alxaali waajiban hadday laba waajib isdixaam isku sameeyaan oo aan la wada samayn karin oo la wada kulmin karin midkooda ka adayga badan ayaa la hormarinayaa oo lala imanaya ka kale ee cudurdaarkaa looga tegay markaa waajib laga tegay noqon maayo marba haddaan la kulmin karaynin xaqiiqatan wuxuu noqonayaa kan awkadka ah ayaa waajibkii noqonaya kan kalena markaa waajibnimadii waa ka baaqanaya walam yakun taarikuhu liajli ficli lwkadi taarika waajibin fi lxaqiiqati fi suurati waa yahay mana noqonayo kii ka tegey ee uga tegey waajibka adayga badan daraaddii uga tegey waajibkan kale ee akhafa minhu mid waajib ka tegay fi lxaqiiqati noqon maayo haba noqdo fi suurati mid waajib ka tegay wakadalika ida ijtamaca muxaramaani laa yumkinu tarku acdamihima ila bificli adnaahuma lam yakun ficlu ladnaa fi hadihi alxaali muxaraman fi lxaqiiqa halka hore markaa sidaan u akhriyaa saxnayd biduuni waaw lam yakun ilaakharu fi hadihi alxaali waajiban waajib xaqiiqatan noqon maayo saas si haddii laba shay oo xaaraani ay kulmaan waa inay suuroobaynin inka adayga badan laga taga aynay suuroobaynin ka sahlan in lala yimaado mooye si kale aynay ku suuroobayn hadda qaydka u fiirsado akhafudarareynka wakhtiga la qaadanayo kuu sheegaya laa yumkinu tarku acdamihima ila bificli adnaahuma lam yakun ficlu ladnaa fi hadihi alxaali muxaraman fi lxaqiiqati ma noqonayo kan labada sahlan ee xurmadiisu ay ashal ka tahay ka kale muxaraman filxaqiiqati noqon maayo fi suurati haba ahaado wain summiya dalika tarka waajibin wa summiya hada ficla muxaramin biictibaari liطlaaqi lam yadura haddii lagu magacaabo kaas tegis waajib laga tegey oo waajib awkad ka abaa ah looga tegey haddii la yahay waajib baa laga tegey haddii lagu magacaabo kan kalena lagu magacaabo xaaraan in la sameeyey waxaana xaaraantaa loo sameeyey mid ka xaaraannimo badan si loo baajiyo oo looga dheeraado haddii lahay xaaraan baa laga tegay isagana biictibaariilitlaaqi iyadoo la eegayo markay itlaaqa ahayd sida xukunku ahaa lam yadura dhib ma leh oo waxba dhibi mayso wa yuqaalu fii mili hada turika alwaajibu licudrin wa fucila almuxaramu lilmaslaxati alraajixati aw lildaruurati aw lidafci ma huwa axramu waxaana la odhanayaa markaa lafteeda haddii tacbiirka sidaa lagugu dhigo war waajib baa laga tego dee cudurdaar baa looga tegey waajibnimadii wax waajibka ka baajinayaa jiroo wax ka waajibnimo badan in laga tagiyo in isaga laga tagayse soo taagtay tarjiixul arjaxi bay markaa noqotay markaa isaga in laga tago ka kale lala yimaado ya ka kale ee ka awkadsan in lala yimaada tarjiixularjax bay noqotay ka kale ka xaaraannimada badan si looga badbaadana kan markaa adnaa xurmatan in lala yimaado waxay noqotay tarjiixu raajix oo wax laha khayrulkhayrayni iyo sharusharayn baa jira marka cudurdaar daraaddii baa looga tegay waajibka tacbiirkaaga haddaan sidaadaba kuu raaco ila sallim in cudurdaar looga tegey xaaraan baa la sameeyey haddaad tidhaahdana sidaada haddaan tacbiirkaaga kuuba raaco dee xaaraanta waxaa loo sameeyey maslaxa raajixa ama daruuro daraaddeed baa ama wax ka xaaraannimo badan in la daafaco daraaddeed baa loo sameeyey imika ninka bakhtiga cunay miyuu xaaraan la yimi maya xaaraan lama iman asaalatan bakhtiga in la cuna xaaraan bay ahayd laakiin isaga nisbadiisa markan xaaraan uma aha waa saasoo kalu leeyahy hadalka waa sii wadaayo wuxuu leeyahay tatima muhima ayaa la sii socota majmuuc fataawaha ka eeg labaatanaad toddoba iyo konton marka akhafu dararaynku calaa kulli xaal waxaa loo shardinayaa waa in labadaa darar aan laga wada baaqan karin haddii weji labada dararba looga baaqanayo oo lagaga badbaadayo bannaan uu jiro walow makruuhba ha ahaato karaahatu tasiihe qaacidadani daliil u noqon mayso akhafu dararaynna waxba kuu tari maayo ee waxay noqonaysaa in la yidhaahdo labada darar mulsam kuma tihide labada midna ha la iman laakiin waxay ku saabsan tahay marka labada darar weji aad kaga baaqata aynay jirin ee aad mulsam ku tahay ilaaba ilaa labada mid inaad la timaado dad badan baa qaacidadan akhafu dararaynka ah u daliishada meelaynay deliil u ahayn waxaa dhacday dadka qaarkood dagaaladii fitanka inay u daliishadeen waa yidhahdeen laba darar baanu kala dhexnaalaayo inaanu safkaas soo gallo iyo inaanu safkan gallo wax ka dhexeeyaa ma jiro waxaa la odhanaya waa baatil weji kalaa jira waa maxay waa ictizaal nusuustuna sheegtay inaad fitanka ka dheeraato ee akhafu dararayn baa iigu daliilo labada saf mid inaan galo ayay noqonaysaa akhafu dararaynkuna waa inaan safkan galo ama safka reerkayaga aan galo ya waayo qolada kale ay badbaadin mayso marka akhafu dararayn daliil u noqon laba darar oo mulsam lagu yahay bay ku saabsan tahay iminka waxyaalaha ku saabsan alintikhaabaat dimuqraadiya marka hore inay xaaraan tahay garanay culammaduna waa isla ogol yihiin asaalatan inay xaaraan tahay mafaasid fara badanna way koobsanaysaa waa loo diiday ha yeeshe ahlucilmiga qaarkood baa waxay yidhaahdeen suwarka qaarkood bay ku dabeeqeen qaacidada suwarkaasi waa maxay gaal iyo muslim baa isu soo taagay in la doorto oo mid waliba madaxweyne noqdo arrinkana ayna baajin karayn arrinka haddii la baajin karayo intikhaabaadka inta la baajiyo weji kale loo soo saari kalo oo sax noqonaysa ahlulxalli waalcaqdiga la yidhahdo soo saaro markaa cidda madaxda noqonaysa waajibku waa kala waana in dadkii lagu wacyigeliyaa loo sheegaa siday saxdu tahay haddii ilaaba ilaa ay dhacayso oo aan la baajin karayn aynay noqotay markaa inuu soo baxo gaalka aan waxba reebayn yacani shuuci ama kiristaan ama raafidi uu soo baxo raafidadu de waa firqo kufriyaadkeedu fara badan yahay fasaadkeeduna uu aad iyo aad u badan yahay raafidi iyo sunni caamo ah baa labaduba markaa isu taageen haddii la yidhaahdo marka yaan laba gelinba dee dadkii waxaa ku soo baxaya raafidi baa ku soo baxaya waa sida ka dhacday ciraaq dadkii sunnada u abtirsanayay wax badan oo ka mida ayaa intikhaabaadkii iyo doorashadii laba kun iyo shantii qaatacay raafidadina aad bay ugu farxday waxay noqotay in raafidi khabiisii soo baxo ciraaqoo weligeed aan raafida ka tarin inay raafida siday doonto ka yeesho marka xaalka caynkaasoo kale culammada qaarkood waxay yidhaahdeen akhafu dararaynkay ku dabaqeen laakiin laba ruux oo labaduba muslim ah oo labaduba caammo ah oo midnaba aanu lahayn shareecan wax ku dhaqaya in la yidhahdo akhafu dararayn baan u daliishanayaa waarid ma aha marka in laga qayb qaato iyo in la gala mid baabkani daliil u yahay maaha aha cidday ka dhacdana waxaa ka dhacday zallo marka waxay tahay akhaf dararayn meesha ku sugani ma jiro waxa qariiba dadka qaarkood inay yidhaahdaan waa min baabi akhafi dararayne aan midkeenba ka inoola muuqato inuu yahay akhafu dararaynkii ha qaato afkaa laga dhowrayaae bimacnaa waxay noqonaysaa inta marka xataa wax sheegayseele marka waxa weeye ha la galo isku ra'yi kama aha oo midna wuxuu u qabaa ka reerkiisu wadaan inuu yahay akhafu dararaynkii saaxiibkiisa kale ee marka muxaadarada la gelayana wuxuu qabaa may ka qoladiisu wadaa inay tahay akhafu dararaynkii haddii la yidhahdo dadka u sheega bal hadda ka akhafu dararaynka may may ka idinla muuqato ka idinla muuqato qolo walayba ugu rida war mee wadaaddow afka iskeliyo idinku waxaad tidhaahdaan akhafu dararaynkii waa kaase bal mid farta noogu fiiqa kuma fiiqi karaan marka waxyaalaha noocaas ah ala kulli xaal waa in marka laga taxadiraa waxaanay noqonaysaa midaan akhafu dararayn aan loo cuskan karin bay noqonaysa akhafu dararayn midaan loo cuskan karin bay noqonaysa kii kursiga ku fadhiistana kun walba dee waxa weeye camalfalka diintaada aad ku camalfalayso iyo waxbarashadaada waa kuugu suuro gelaysa mid la odhanaayo diin gaaluu soo wadaa ama wax la midi miday meesha taalla maaha dadku waxaa u dana amniga ayaa u dana kii markaa soo baxana ku walba in loo naseexeeyo oo loo tilmaamo sida aslaxa ah lagu waaniyo oo naasix loo noqdaa muhim ah ta muhimkii waa taas marka waxa weye calaa kulli xaal baabkan akhafu dararayn mid waxa weeye loo cuskanayo saasaanu marka u ahayn laakiin wakhtiyada akhafu dararaynka culamadu ay sheegeen waa wakhtiyada aynu markaa tilmaannay wacmal min alfadlayni bilacaf labada fadlina waxaad samaysaa ka cifada badan bimacnaa ka hawaabka badan ama ajarka badan ama xagga ikhlaaska u dhowaanshaha badan in hoos wax loo baxsado sadaqatu siri iyo sadaqat ljahri waxaa fadli badan asaalatan min xayu alghaalib sadaqatu siri ayaa asaalatan fadli badan waa dhacdaa marmarka qaarkood inay sadaqatuljahri ay fadli badnaato haddii uswo iyo iqtidaal looga jeedo ikhlaasna lagu sameeyey in tubdu sadaqaati fanicimmaa hi wain tukhfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayru lakum warajulu tasadaqa bisadaqatin faakhfaaha xata laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh xadiiskii saxiixaynkana waa kii ku soo arooray fadliga sadaqadda sir loo bixiyo waa kii xadiisku sheegayey in yaqtarin xadrun maca almubiixi falxadru wlaa minhu bitarjiixi in yaqtarin hadduu ku lamaanaado xadrun xaaraantinimayni maca almubiixi kii bannaynayay la jirkiisa falxadru wlaa minhu bitarjiixi falxadru xaaraantinimaynta wlaa minhu bitarjiixi uga dhowaansha badan arjaxaadda waa masalada culammadu ay yidhaahdaan xaaraan iyo xaalaali hadday kulmaan xaaraanta haalib noqota xadiisnimo waa loo soo wariyey lakiin xadiisku ma asixin ma jtamaca alxalaalu walxaraamu ila halaba alxaraam ama gulliba haddii taqliib laga cabiro labadaba waa saaran calaa kulli xaal xadiidku ma asixin waatay culammadu yidhaahdaan alxaadiru muqadamun cala almubiix daliilka wax xaaraantinimaynaya laga hormarinaya daliilka ibaaxaynayo bannaynaya maxaa loo hormarinaya waxaa loo hormarinayaa tarku mubaaxin ahwanu min irtikaabi maxduur shay mubaaxa in laga tago baa ka sahlan shay xaaraana in lala yimaado oo markay noqoto in xaaraantii laga tago dee xaaraan in lala yimaado iyo mubaax markaa in lala yimaadaa labadu waxa weeye waxa daran xaaraan in lala yimaado marka si aan xaaraan aanad ugu dhicin hadday keensato xataa mubaaxa ka tag tusaalaheedu waxay tahay waxaa jira baqasha xayawaanka la yidhaahdo waxa iska dhalay shay xalaala iyo shay xaaraana faras iyo dameer baa iska dhalay baqashu ma taranto waxna ma dhasho laa talid laba jinsi kala duwan baa iska dhalay dameer iyo faras baa waxay iska dhaleen baqal farasku sida jamaahiirta culammadu qabaan saxiixana ah farasku xalaal buu ahaa in la qashoo la cunaa dameeraha dadla jooga ahina xaaraan bay ahaayeen sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan axaadiistana ku so aroortay qowlka maalikiyadu masalada ay ka qabaan dameeraha dadla joogga ah waa qowl aan saxiix ahayn marka maadaama shay xalaala iyo shay xaaraaniya iska dhaleen baqashii waxay noqonaysaa in la cunaa mid xaaraanay noqonaysa waxaa la mid a ey iyo xayawaan kale hadday wax iska dhalaan waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa waxaa iska dhaleen waxaa la mida xariir iyo nooc kale oo dharka laga sameeyo haddii laysku daro maradaa in la xidhaa waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa oo jumhuurku waxay qabaan jumhuuru ahlicilmi haddii xariirtu haalib tahay oo nooca kale ay ka badan tahay waxay noqonaysaa mid xaaraanay noqonaysaa daa'ifa ahlicilmiga ka midna waxay leeyihiin haddii xariirtu ay gaadho arbaca asaabic wax ka badan hadday gaadho waxay noqonaysaa mid xaaraana marka masaa'il badan baa baabkaas ka imanaya qaacidadani waxay leedahay istisnaa waxyaalaha laga reebayana waxaa ka mid a qur'aankii ruuxii muxdiska ahaa yaanu taabanin markii la yidhi qur'aankii oo tafsiir ku dhex jiro oo kitaabku tafsiir yahay haddii tafsiirkiiyo qur'aanku isla ekaadaan waxay noqonaysaa mid bannaan ama hadduu tafsiirku ka bato qur-aanka wuxuu noqonayaa taabashada ruuxa muxdiskii taabanayaa mid bannaan buu noqonaya waxaa ka mid a masaa'isha laga reebayo shaygii la iibiyaa wuxuu koobsaday xaaraan iyo xalaal tafriiqu safqa wax la yidhahdaa la sameeyaayo qadarka xaaraanta ah ayaa laga reebayaayo qadarka xalaashii waa bannaanaanaysa mar hadday kala suucmi karaan wuxuu sheikhu yidhi in yaqtarin hadduu ku lamaanaado xadrun xaaraantinimayni maca almubiixi kii bannaynayay ila jirkiisa uu ku ladhnaado falxadru wlaa minhu bitarjiixi falxadru xaaraantinimaynta wlaa minhu uga dhow bitarjiixi arjaxaadda la arjaxayo xadiis wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wamaa amartukum bihi faatuu minhu ma statactum waxaan idinka reebo ka dheeraada laakiin wixii aan idin amro intaa awoodi kartaan kala kaalaya waxayna jumhuuru ahlicilmi ay yidhaahdaan ictinaa'u shaarici bilmanhiyaati ashaddu min ictinaa'ihi bilma'muuraat shaaricu ilaalinta uu ilaalinayo waxyaalaha manhiyaadka ah waa ka daraansha badan tahay ilaalinta waxyaalaha ma'muuraadka uu ilaalinayo saasay jumhuuru ahlicilmi ay yidhahdaan calaa haadaabay waxay ka soo saareen qaacidada ku saabsan dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix mafaasidda in la daafaco waa laga hormarinayaa masaalixda in la soo jiito laakiin lislaam ibnu taymiya iyo alxaafid ibnu rajab iyo daa'ifa ay ku jiraan waxay yidhaahdeen may ictinaa'u shaarici bilma'muuraati ashaddu min ictinaa'ihi bilmanhiyaat iyagu qaacidadan waa cagsiyeen shaaricu inuu ma'muuraadka ilaaliyaa waa ka daraansho badan tahay inuu manhiyaadka ilaaliyo sida jumhuurka ay ku tageen waxaa u daliila xadiidkan idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum wa idaa nahaytukum canhu fajtanibuu ida stawaa fi lamri nafcun wa darar fadra' fasaadahu warajix ilxadar ida stawaa markuu sinmo fi lamri amarka gudihiisa nafcun waxtar iyo wa darar dhibaato fadra' fasaadahu daafac fasaadkiisa warajix ilxadar shayga xaaraanta ana arjax wanafcu in yarjax cala alfasaadi waxtarku hadduu ka miisaan bato fasaadka facmal bihi nafcigaas la kaalay yacnii shaygaa nafcigale la kaalay kaljarxi fi lisnaadi taasi wuxuu ahaaday waa sida jarxiga sanadka gudihiisa markaa la jarxiyo oo ragga sanadka ku sugan qaarkood wax laga sheegoo la duro oo la yidhahdo fulaan daciif ama sayiulxifdi ama wax la mid mida ah. qaacidadan wuxuu sheikhu inoogu tilmaamaya haddii waxtarka iyo dhibaatadu ay isla ekaadaan in laga tago oo dhibaatada looga tago ayay noqonaysa haddii dhibaatadu arjax ay noqoto in laga tegayo waa la garanayaa laakiin hadday mutasaawiyaan noqdaan ka warran oo dhibta iyo dheeftu waa isla eg tahay culammadu markaana waxay yidhaahdeen dhibtiiyo dheeftu hadday isla ekaato markaa lafteeda waa in looga tagaa liajli darar waayo qaacidadu waxay tahay dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi lmasaalix mafaasidda in la daafacaa laga hormarinayaa maslaxada in la soo jiito marka mafsada maadaamay ku jirto mafsadadiiyo maslaxaduna isla eg tahay waxay noqonaysaa markaa lafteeda in laga taga ayay noqonaysaa waa tarjiix lijaanib darar la arjaxayo hadduu laakiin nafcigu raajix noqdo baydka dambuu ku sheegaye dararbaha ku jire nafcigaa raajixa ahee miisaanka badan daraaddii baa loola imanaya shaygii dhibina waa ku jirtaa dheefina waa ku jirtaa laakiin dheeftaa badan dheeftu mar hadday badan tahay waa lala imanaya waa sida jarxiga ruwaadda waa qof muslima oo cirdigiisii wax laga sheegayo asalatan maxay ahayd min baabi aliiba iibaduna maxay ahayd xaraam bay ahayd oo qofka markaa muslimkaa dee cirdigiisu waa dhowrnaa ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada ilaahayna wuxuu idhi walaa yaktab bacdukum bacda marka dee macsuumun cirdi buu ahaa qof cirdigiisu dhowran yahay baa la odhanayaa raawigan ilowshiyihiisaa badan waa sayi lxifdi ama waa kasiiru lhala qaladka uu qaldamo hadda waa nin caabuda oo saalix ah markaasaa la odhanaya waa kasiiru lhala waa qalad badan yahay waa ismoodsiin badan yahay waa ilowshiye badan yahay waa daciif fulan laa shay mutaham bilkadib ya wakhtiyada qaarkood markaasay culammada qaar waxay isticmaalaan tacaabir adag taasina waa nahjiga culammada qaarna dee tacbiirka adkayn jireen qaarkoodna tacbiirka sahli jireen markaasay culamada qaar odhan jireen waa min adawaabi daabaduhu ka mid yahay culammadii muxadisiintae hore baad arkaysaa fulaan laa yajuusu fi ladaaxi udxiyadu ku asixi mayso aimmadii hore mutaakhiriin hadda ma waa mutaqadimiintii ciddaynu ka hadlaynaa culamaau salaf qaarkood baa saa cabiraya fulan laa yajuusu fi ladaaxi adaa baari doona raawigay culamadu saa ka yidhahdeen udxiyadu shaygii maciiba kuma asaxdo soo arbacun laa tajuusu fi ladaaxi soo xadiisku ma ahayn sidaa aan udxiyadu ugu asaxayn isticaara ku jirte wuxuu tilmaamayaa sidaasoo kalena xadiiskiisuna aanu u sugnaanayn aan loo qaadanin culammadii hore qaarkood tacbiir adag bay isticmaali jireen wakhtiyada qaarkood waxaa jira sheekh qoray kitaab la yidhaahdo tafdiilu lkilaab calaa kasiiri miman labisa siyaab waa kitaab matbuuca ibnu marzubaan sheekh la ydhaha qoray qarniyadan ma aha qarniyadan ma aha markaasuu ka warramaya wanaagga uu eegu leeyahay iyo sifaadka wanaagsana u leeyahay markaasuu sheegaya dadka qaarkood inay ka liitaan eyda tafdiilu lkilaabi calaa kaiiri miman labisa siyaab marka almuhim jarxiga ruwaaddaa ka mid waxaa ka mid a la jarxiyo ahlulbidca oo baabuljarxigu kuma gaaraho keliya ruwaadda ee xagga aaraa'da iyo xagga diraayada iyo xagga riwaayada mid walba waa galaa fi riwaaya wa fi ra'yi wa fi diraaya sheekh sunniya ayaaba waxaa laga yaabaa dee inuu akhlaad badan leeyahay xagga tafsiirka nusuusta iyo wahmiyaad badan sidiisa waa sheikh wanaagsan wax xume isma laha raama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa dee in la yidhaahdo war tafsiirka uu nusuusta fasirayo waa qaldamaayo wahmiye farabadan buu leeyahay iska ilaali akhlaaduhu kasiira oo ruuxa dee hadduu qaladkiisu bato wuxuu noqonayaa midaan markaa la ictimaadayn waa inu sawaabkiis iyo saxdiisu ka badataa qaladkiis caalim kastaaba qalad waa oo duuna rasuuli ah sala allahu aley laakiin qaarna dee qaladadoodu waa nawaadir waa qaliil qaarna dee waa farabateen marka qaladku hadday bataan waa la yska jiraya waa la yska ilaalinaya culamada shaaficiyada bacdigood waxay yidhaahdaan haddii mas'alada laba qawl uu shaafici ka leeyahay oo ay noqoto labada qawl in la kala arjaxo lana garanay nin ka horreeyey qowlka abi xaniife khilaafsan baa ka arjaxsan qowlka abi sida mashhuurka shaaficiye ka ahayd ahayd sababtu maxay tahay dee akhlaaq badan oo ku saabsan eh, ra'yada maadaama axaadiistu ay ku yarayd abi xaniife ayaa ka dhacday saas baa markaa mutaqadimiintii shaaficiye ay odhan jireen alqowlu almukhaalifu liabi xaniifata arjaxu min alqowli almuwaafiqi lahu nawowiya bacdi dambe a yimi annaga waxaa nala fiican bay dhahaan sida kale laakiin mashhuurku sida horu ahaa waxay sidaa u yidhaahdeen inay u arkeen akhlaadiisa iyo wahmiyadiisu inay badan yihiin marka waxa weeye calaa kulli xaal xagga diraayada iyo xagga ra'yiga mid walba ra'yigii waxaa soo gelaya ictiqaadka ahlulbidci marka leeyahay fulaan waa jahmi ama rumiya bitajahum ama rumiya bilirjaa ama rumiya bilqadar ama rumiya biljabri iyo wax la mid ah waxa weeye waa duris xagga ra'yiga iyo ictiqaadka la durayo saas imaamu nawowi baabka khiibada markuu ka warramayo riyaad saalixiinka iyo adkaarkaba waxa uu sheegayaa anwaacda laga soo reebaayo hiibadii xaaraanta ahayd hiibadii xaaraanta ahayd ashyaada laga soo reebayey waxaanuu sheegay lix umuurood in laga soo reebayey lixdii umuuroodna waa sharxay nusuusaha iyo adilada u deliishanayana waa sheegay waxaanu odhanayaa haddaad aragto daalib ku noqnoqonayo ruux mutafaqiha aad ku ogtahay tahay ruuxaasi inuu yahay ruux bidca ku sugan tahay dee inaad uga degtaad tidhahdo waa mubtadic ha u tegin iska ilaali ya yani waxa weeye waxay noqonaysaa mid jaa'isa bal waajibay noqonaysaa buuri marka xaggii waxaweye bidcadana waa ka tusaaleeyey xaggii ruwaaddi jarxigoodana waa ka tusaaliyey u noqon riyaadu saalixiinka iyo adkaarkaba lixda umuurood culamada qaarkood waa kulmiyeen oo waxay ku kulmiyeen beyt bay ku kulmiyeen jawjari sheekhi la odhan jiray lisittin hiibatan jawiz wa khudhaa munadamatan ka amhaali iljawaahir lix umuurood hiibada ku bannee halkaa jawiz karirna waa loo soo naqliyaa lisittin hiibatan karir wa khudhaa munadamatan ka amhaali iljawaahir lix umuurood hiibada ku bannee waxaanad qaadataa iyadoo taxan sida markaa waxaa weeye jawaahirtiiyo luulka loo taxay dabeedna hal bayd buu ku sheegay wuu ka fiican yahay jamciyada kaleoo lixdiiba bayd bay ku wada jiraan tadallam wastacin wastafti xadir wacarif wadkuran fisqa almujaahir waa baxrulwaafir halkaa bayd buu ku sheegay wuxuu idhi shiikhu ida istawaa markuu sinmo filamri amarka gudihiisa nafcun waxtar wa darar iyo dhibaato fadra daafac fasaadahu fasaadkiisa daafac fasaadu darar daafac see loo daafacayaa dee waa inaad ka wada tagto warajix ilxadar waxaad arjaxdaa xaaraannimada arjax alxadra ayuu ahaa masdarku siduu sharaxaba ku sheegay marka xadara xadran isagoo ah ayaa haddana wuxuu yidhi waxaan ku sameeyey naqlu xaraka waxayna ka mid tahay waxyaalaha waqfiyada ku bannaan yacani noocaas wey qiraashaada waa ti la akhriyey watawaasaw bisabir bisabri markay ahayd baa xarakadii kasradaa la naqliyey oo loo naqliyey xarafka reebane ka horeeya bisabir warajix alxadar warajix alxadar ay macno noqonaysa masalan waxaa soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam kaatun dahaba inuu xidhay oo dabeedna uu turo uu yihi laa yenbaqii hada lilmuttaqiin waxaa kaloo soo aroortay adilo kale uu ku xaaraantinimaynayo inkastoo laa yenbaqii hada lilmuttaqiin lafteeda xurmada laga qaadanayo cala asaxiix marka haddiiba la yidhaahdo dadka qaarkood kamay fahmin oo sidaa umay qaadan oo uu yidhaahdo laa yenbaqii kuma tusinayso taxriim fardan oo taqdiiran waxaa la daliilkaasi waa xaadir kan haddii la qadaro inuu marka mubiix yahay ama cala aqali marka karaaha u faa'iidaynayo karaahaduna jawaaska aynay diidayn alxaadiru muqadamun cala almubiix warajix alxadar wanafcu nafcigu in yarjax hadduu ka miisaan bato cala alfasaadi dhibaatada hadduu ka miisaan bato facmal bihi shaygaa naafica ah ee nafcigiisu fara badan yahay walow mafsado iyo dhibaato haba yeeshee samee kaljarxi fi lisnaadi waa sida jarxiga sanadka markaa la jarxiyo kale waxaa loo jeedaa fii ruwaati alisnaadi sanadka ruwaaddiisa cid ka mida la jarxiyo isnaadka daatadiisa maaha waa ruwaadda isnaadka waxa la jarxinaya wa ismuhumaa akbaru min nafcihima shayga hadduu dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada waa xaaraan ayay ku dii maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam idan wixii nafcigiisu ka bato dhibaatadiisa shareecada wuxuu ku yahay wax bannaan oo masaalixda shareecadu ay amartaa waa almasaalixu alkhaalisa aw almasaalixu alraajixa ama waa masaalixda saafiga ah aan mafsadaba la socon ama waa ta miisaanka badan mafaasidda shareecadu ay diidaana ama waa ta khaaliska ah ee maxdiga ah ee saafiga ah ama waa ta miisaanka badane masaalixda ka raajixe ka miisaanka badan sheikha la yidhaahdo cizadiin ibni cabdisalaam wuxuu isagu yidhi qawaacidda shareecada waxaan u wada celinayaa qaacidat lmasaalix walmafaasid masaalixda mafaasidda oo wixii mafaasidana in la diidayo ee dhibaatooyinku miisaan badan yihiin wixii masaalixdu raajix tahayna in la amrayo ama la oggolaanayo marka kitaabkiisa qawaacid alaxkaami fii masaalix alanaam wuxuu ku dhisan yahay dhammaantii qaacidat almasaalix walmafaasid biljahli walnisyaani walikraahi yunfa alciqaabu fii xuquuq illaahi yunfa waa la nafyinaya waa la diidaya alciqaabu ciqaabka fii xuquuqi illaahi xuquuqda ilaahay gudaheeda ciqaabka la diidaya waxaa lagu diidayaa oo lagu nafiinayaa biljahli garasho waa la garan waayey iyo wanisyaani ilowshiye la ilaawey walikraahi iyo dirqis la dirqiyey laakinahaa ha yeeshee ashyaadaasi waa jahligii iyo nisyaankii ikraahuye laa tusqidu damaana ridi mayso damaanka ee qaandhowga fii xaqi khalqin yacni xuquuqda khalqiga damaankii ridi mayso faxfad ilamaana xafido ilaali alamaana ammaanka ilaali wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa jahliga iyo garashawaaga iyo ilowshiiyaha iyo dirqistu mid waliba inay cudurdaar sharciya tahay man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biliiman wman yukrihuna faina allaha min bacdi ikraahihina gafuuru raxiim marka ikraahi inuu cudri yahay baa labada aayadoodba ku tusinaya oraahda lagu gaaloobi lahaa ama ficil lagu gaaloobi lahaa ikraahii waa lagaga baaqanaya waxaa loo shardinayaa un qalbigii inuu iimaanka ku xasilloon yahay waa shardi shardi inay tahay xaggee laga qaatay wa qalbuhu mutma'inun biliimaan waxaana looga qaatay jumladu waa jumla xaaliya xaalkana qaacidadiisu waxay tahay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilih xaalku sifuu u yahay saaxibulxaalka qayd iyo shardi baanu u yahay caamilulxaalka marka waxa la ikraaho la dirqiyey walxaal qalbuhu muطma'inun biliimaan marka waa shardi inuu qalbigiisu iimaanka ku xasiloo yahay waxay shardi u tahay caamilulxaaloo ukriha ah shuruud baynay culammadu yidhaahdeen waa loo dhigaa ikraaha alxaafid ibnu xajar wuxuu kaga hadlayaa kitaabu likraah oo min fatxi lbaari markuu sidaa u bilaabo ayuu odhanayaa shuruud buu oo shayga qofka lagu dirqinayo waxaa loo shardiya afar shardi oo laisla ogol yahay shuruuddii bu tahay waqtiga aynagu yaran raajici doontaa mawdica waa idiin sheegay mawduuca ikraaha ku saabsan mas'alo ahlucilmigu ay ka istisnoodaan baa jirta oo bilijmaaci ay tahay in laga reebo masaladaas waxay ku saabsan tahay waa qatliga qof muslima ayaa waxaa lagu yidhi qof kaloo muslima oo macsuumu dama dil inuu ka yeelaa uma bannaana cudurdaarna u noqon mayso waa lay dirqiyey cudurdaar u noqon mayso waayo naftiisu kama awlaysnaa nafta ruuxa kale inuu naftiisa badbaadiyaa nafta ruuxa kale kama awlaysna sidaas aawadeed wuu ku dembaabayaa waana loo qisaasayaa qisaasti xataa waa ka imanaysa sheikha laftiisu waa baraarujinayaa oo sharaxa ayuu ku tilmaamayaa mas'aladaas waxaanay culammadu yidhaahdeen sababta uu dembaabayo looguna qisaasayaa waxay tahay aahara nafsahu bilbaqa naftiisii ayuu baaqi noqoshaday baaqi noqonayso door biday oo hormariyey sidaas aawadeed ayaa markaa dembigu uga imanaya mas'ale kale culammadu isku khilaafsan yihin baa jirta ikraahu cudurdaar ma u noqonaya mise u noqon maayo waa masalada ku saabsan zinada taa hore waa itifaaq tanna waa biikhtilaaf oo culammada qaar baa waxay leeyihiin zinadii ikraahu bannayn maayo culamada qaarkoodna waxay leeyihiin may waa bannaynaya aayaddanna culamada qaarkood waa u deliishadeen inuu ikraahu geli karo zinada waman yukrihunna ina allaha min bacdi ikraahihinna ghafuurun raxiim bacdu ahlicilmi waxay kala saarayaan aayaddu addoommay ku soo degtay habla'ahe ragga iyo dumarka oo culamada qaar waxay leeyihiin raggii haddaanu khiyaar arrinkaa kula imanaynin shaqadii maba qaban karo marka nooc ogolaanshaa waa inuu markaa la yimaaddaa ah. markuu isagu khiyaarkiisa doono inuu kula yimaado ayuu la iman karaa haddii kale laa yantashir ficilkii ma qaban karo laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen taasi waaqic ma aha oo waxa kala jiri kara alwaasic addiini walwaasic aabci yacnii waasica diiniga bimacnaa waxa qofka celinaya ee diinta loo nisbeeyey iyo waxaa celinaya ee tabciga loo nisbeeyey waxaa dhici kartaa shaygii isagoo tabci ahaan u doonaya oo naftii khariisada ku abuuran daraaddeed ay u doonayso waasicii dabciga ahaa aanu u diidaynin inuu diiniyan u diidayo intishaarkii ama hamadiina waxay raacaysaa ka dabciga ah marka laa yantashir arrinkay yidhaahdeen culammada qaarkood haddaannu arrinka raalli ahaansha kula imanaynin waxay yidhahdeen waa khayr waaqic ilowshiyaha iyo garashawaagu iyaguna cudurdaar bay noqdaan marka wixii xaq ilaahaya ah hadduu ilaawo ruuxii lagu ciqaabi maayo laakiin sidayn horeba u sheegnay hadday tahay wuxuu ilaawey ama garan waayey shay waajiba hadday tahay markaa loo sheego waa inu la yimaadaa man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila dak laakiin hadday tahay shay xaaraana uu ku dhacay waxay noqonaysaa annisyaanu waljahlu yajcalaani almawjuuda kalmacduum kaanahu lam yaqac xaaraantaas inayna dhicin bay la midta laakiin waajibkii aanu samayn nisyaanka ama jahligu uga yeeli maayo sidii wax jira uga dhigi maayo hadday haddaba xaq makhluuqa uu itlaafiyey tahay xaqaa makhluuqee uu itlaafiyey oo jahli ama ikraah waxaase la isweydiiyaa marka cid lagu dirqiyo waxaan burburi oo u burburiyo damaanka ma waxaa lagu yeelanayaa kii waxa weeye mukriha ahaa ee dirqiyey bikasri ra mise kii mukrahaa ee la dirqiyey ee baashiray waa mas'ala fiqhiya culamaduna markaa ka hadlaan asaalatan marka horena damaanka waxaa la hormariyaa almubaashir yuqadamu almubaashiru cala almutasabib laakiin bacdu suwar oo lacag siyaa jira ma aqaan inuu qaacidada caynkaas inoo keeni doono inuu keenaa dhici karto marka damaankii ka ridi mayso oo inuu macduur yahay xaqulkhalqigii ka ridi mayso waayo qaacid ahaan culammadu waxay yidhaahdaan xuquuq ullahi mabniyatun cala alcafwi walmusaamaxa wa xuquuqu lkhalqi mabniyatun cala altadyiiqi walmushaaxa xuquuqda ilaahay waxay ku dhisan tahay cafin iyo saamaxaad laakiin xuquuqda khalqigu waxay ku dhisan tahay adkayn iyo cidhiidhi bay ku dhisan tahay la adkeeyo yuqfaru lishahiidi kullu danbin ila addayn daynki waa maxay waa xuquuqulkhalqi waa adkayn la adkaynayo sheikhu wuxuu yidhi hadduu qof muxrimi u ugaadhsado isagoo ilowsan fidyadii way saaran tahay waayo waa itlaaf dembise ma saara maslada calaa kulli xaal nadar baa ku sugan hadduu saydkaasi yahay sayd uu makhluuqu leeyahay laa shaka inuu qaandhabayo masalan qof baa wuxuu soo ugaadhsaday ugaadh ugaadhiibuu markaa waxaa iska rabbaystay ama xamaamaad ha noqoto ama ugaadh kale ha noqoto muxrim baa arkay dabeedna waa dilay hadduu camdan u dili lahaa laba damaan bay yeelan lahayd laba arrin mid waxay yeelan lahayd fidyada inuu muxrim yahay midna waxay lahaan lahayd damaan in waxa weeye uu u qaandhabo kii lahaa waa laba shay oo kala duwan masale ay ku luqsiyaan baaba halkaa ka keeni jire odhan jireen bal hadda shay laba damaan yeeshay oo kala duwan ya oo labadaba eh, lagu qaandhabayo bal sheeg waa muxrimkaa ugaadhsaday ugaadhaasina ay tahay mulkulkhayr weliba geesna fidyadiibuu ka bixinayaa geesna kiibuu u qaandhabaya waa laba jihoo kala duwan marka damaanka kaasoo kale marka waxa weeye xaqulkhayr hadday tahay laa shaka inuu damaanku saaran yahay laakiin fidyadii de waxay ka dhigantahay kafaaro xaq ilaahay ah taa sida saxiixa ah qowlka saxiixi waa inaan fidyadaasi fuulayn oo aayadda markuu allah yidhi laa taqtulu sayda wa antum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaaun milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawa cadlin minkum hadya baaliga alkacba ashaaficiya iyo culamo kaleba waxay leeyihiin mutacammidan baa la yidhi mukhti'ina waa la mid lakin hada laa yadharu in wejigu sidaa yahay daahir maaha waayo mutacammidan waa wasfi wasfiganna waxaa laga qaadanaya mafhuum mukhaalafo mafhuum mukhaalafaa laga qaadanaya wuxuu yahay mutacammidan xaaluu yahay hadduu saas sameeyaa sidani ka dhaalanaysa haddaanu mutacammidan ahayn waa ka duwan yahay oo sidaasi kama imanayso marka qowlka sheekhu calaa kulli xaal masaladu kolle ishkaal waa ku intuu jumhuurka iyo shaaficiye u nisbeeyey wejigoodana sheegay ayuu wuxuu yidhi aayadda waxaa ku sugnay ismi iyo damaan baa labadoo ku sugnaya cala mutacamid laakiin jawaabu shardiga ma ismi iyo damaan baa ku jiray waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaaun milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliqa alkacba wax ismiya laguma sheegin ismiga nahyigaha laga qaato laakiin jawaabu shardiga la sheegay miyaa laba shay lagu sheegay si tani uga timaado la yidhaahdo labadan shay inay ka wada imanayaan majmuuceeda mutacamidan loo shardiyaye marka mutacamidan la waayo labadan ka wada dhalanaya midkood baa ka dhalanaysa hada laa yadhar saas aawadeed buu shiikhu wuxuu yidhi wahaakada qararuu waayo culammadu waxay yidhaahdaan hadduu sheikh mas'alo soo naqliyo ou yidhahdo kada qaaluu ama haakada qaaluu ama haakada qararuu wuxuu u jeedaa baa la tabri'ah isagu iska beri yeelaayo kaanahu leeyahay waa siday u yidhahdeen nimanka wariyaashi markay hadlayaan waa siduu hadalka u dhigay markay leeyihiin yacni waxay uga jeedaan si aanu isagu arrinkii u taqriirin oo la odhanin isaga caynkaa yidhi hadalkiibay iska barbarinayaan marka wuxuu ku khatimay sheikhu wahaakada qararuu marka kada qaal haddaad tidhaahdo oo marka masalada naqli inta lasoo noqliyo bes la dhaafo ya intaa lafteeda inuu far lagu godayo ku tilmaamayso sheekhu waxau idhi xafidahu allah yunfal ciqaabu fii xuquuqi illaahi waa la nafyinaya waa la diidaya ciqaabta fii xuquuqi illahi xuquuqda ilaahay waxay xaq ilaahaya biljahli walnisyaani walikraahi waxaa lagu daafacayaa oo lagu diidayaa garasho waa la garan waayey sababteed iyo wanisyaani ilowshiye la ilaaway daraaddeed iyo walikraahi dirqis la dirqiyey daraaddeed in allaha tajaawaza can ummati alkhaطأa wاlnisyaana wama stukrihu calayhi walaysa calaykum junaxun fima akhطaأtum bihi walakin ma tacamadat qulubukum lakinaha laa tusqid damaana ha yeeshee damaanka ridi mayso fii xaqi khalqin yacni xaqa makhluuqa nisbadiisa qaandhowgii kama ridayso faxfad ilamaana ammaanka markaa xafido ilaali bimacnaa ammaanka ilaaha iyo adiga idinka dhexeeya ama adigiyo khalqiga ammaanka idinka dhexeeya ilaali oo iska ilaali tacadigoo baraarugsanow qad yaxrumu shayu ida kaana istaqal wajaaza in kaana maca alasli xasal ka bayci xamlin aw himaarin maa bada salaaxuha falaa yajuusu mufrada wa baycuha maca asliha saxiixu wa kullu da fii qowlihim sariixu sheikhu waxau yihi xafidahu allah qad yaxrumu shayu waa dhacdaa shaygu inuu xaaraan noqdo idaa kaana istaqal hadduu madax bannaanaado inuu xaaraan noqdo waa dhacdaa wajaaza in kaana maca alasli xasal wajaaza waa bannaanaadaa in kaana xasala hadduu ahaaday mid xasilay maca alasli asalka la jirkiisa mid xasilay hadduu ahaadana wuxuu noqdaa mid jaa'iza oo bannaan ka bayci xamlin sida markaa xayawaanka uurjiifkaa in la iibiyo kale weeye aw himaarin ama midho la iibiyo midhahaasoo maa badaa salaaxuhaa aanu muuqanin salaaxoodu aan weli bislaan falaa yajuusu mufrada ma bannaano keligood in la iibiyaa ma bannaana xaalay keli yihiin in la iibiyaa ma bannaana wa baycuha maca asliha saxiixu wa baycuha iibinteeda la iibinaya ashyaadaas maca asliha asalkeeda la jirkeeda la iibinayaa oo laysla wada iibinayaa saxiixun waa saxiix weey wa kullu daa fii qowlihim sariixu kaa dhammaantiina hadalkii culammada waa ku caddahay oo sariix bay ku tahay waxaa masaa'ishani ku saabsan tahay masaa'ishay culammadu yidhaahdaan attaabicu taabic shaygii taabici ahaa yacni waa taabico shaygu xukunkiisa raacayuunbuu raacayaa ou la xukum noqonaya waxay kaloo yidhaahdaan altaabicu laa yufradu bilxukmi shaygu hadduu taabic yahay xukun looma ifraadiyo looma keli yeelo masalan waxaa soo aroortay in la reebay xayawaanaadka caloosha ku jira imanka hashiyoo kala dhalaysa ama sacyoo kala dhalaya neefka ay sidaan kaa iibinayaa inaad tidhaahdaa oo cid ka iibisaa khaasnimadiisa mid kuu bannaan maaha axaadiis baana soo aroortay nahiye ay soo reebaysa nahaa can baycilmadaamiin urjiifyada in la iibiyo nebigu sala allahu alayh wasalam waa reebay waayo waxaan uurka ku jira jaahil baa laga yaho lama garanayo inuu dhammays noqon doono iyo inuu dhicis noqon doonana lama garanayo inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay inuu mid yahay iyo inuu ka badan yahay lama garanayo marka waa curdatun litalaf jahaaladuna waxyaalaha bayca reeba ayay ka mid tahay marka idan wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn laakiin in la yidhaahdo hashan dhalaysaan kaa iibinaya ila waa dhalaysaaye waxaan kaa siinayaa qiimo badanoo intaa iyo intaasa haddaanad qayb u gaar yeelin oo aanad odhan iyada daatadeedana intaasaan kaa siiyey neefka ay sidee urjiifkaana intaasaan kaa siiyey aanad odhan waa bannaanta laakiin haddaad wax u gaar yeesho aad u cayinto aad tidhahdo urjiifka intaasaa ku aadan aan kaa siiye urjiifka daatadana intaasaan kaa siiye haddaad sidaa u kala saarto waxay noqonaysaa midaan bannaanayn urjiifkoo keliyaan kaa iibiyeyna ma bannaana altaabicu laa yufradu bilxukmi qad yaxrumu shayu idaa kaana istaqal wajaaza in kaana maca alasli xasal haddii la yidhaahdo hashan golmadhanka ah iyo tan kale ee markaa waxa weeye dhalaysa isku qiimo kaa siin maayo tani waa dhalaysaa hal qiimo badan rajo badan baa caanaheed iyo waxay dhalaysaba laga qabaa marka qiimaha qaaliga intaasaan kaa siinaya oo aanad qayb u gaar yeelinoo u magacaabin urjiifka waa bannaan tahay waayo taabicii hadda waxaad u iibisay taabicnimo bes dimniguu ku jiraa uun laakiin qasdi umaad gaar waxaa la mida beertii baxday ee midhihii si fiican weli aynay u bislaan ayaad waxaad tii midhaha beertas ku sugan baan kaa iibiyey budu'u salaxna weli ma dhicin nabiguna sal allahu aleyh wasalam nahaa can bayci simaari xataa yabduwa salaaxuha wuxuu reebay in la iibiyo midhaha ilaa wanaaggoodu uu markaa daahirayo muuqanayo laakiin haddii la yidhaahdo waxba markaa midhihii iyo inay bislaan bee dee beertii waa taasoo markaa hadda si fiican bay markaa hadda u soo baxaysaa markaa waxa weeye beertaan kaa wada iibinayaa ama geedkiiyo midhaha saaranba waa kaa iibiyey intaasaan kaa siiyey waa bannaan tahay marka shaygu hadduu taabici yahay xukun looma ifraadiyo baabka waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid a ah siday culammadu sheegaan guryuhu waxay leeyihiin xariim bay leeyihin xariimku waa maxay waa meesha ka horaysa waa xariimu daar baa la yidhahdaa xariimu daar lahu xukmu daar guriga xariimkiisu xukunkii daartuu leeyihi hadduu yidhaahdo guriga iyo dee hortiisaba marka waan kaa kireeyo kirada markaa saa looga wada kireeyo maxay tahay mid bannaan laakiin haddii la yaha guriga daana isticmaalaye laakiin halkaa hortiisa ah bannaanka hadda ka horreeya inaad wax ku iibsato aad markaysa markaa dhigato waxaad iibsanayso baan kaa kiraynaya attaabicu laa yufradu bilxukmi shaygu hadduu taabic yahay xukun looma ifraadiyo oo looma keli yeelo hadihi lijaara laa tasix waayo ijaaradu waa baycu manfaca iibkii wuxuu u qaybsamaa iib cayn la iibinayo iyo iib manfaca la iibinayo kanna waa manfaca la iibinayo wey marka waa ataabicu laa yufradu bilxukmi waxaa kale oo la mida ah, oo uu sheikhu misaalinayaa haddii la yidhaahdo ubadkayga iyo ubadka ay dhali doonaan baan waxaa ku waqfay yasix ama waxaan ku waqfay hebeliyo wuxuu dhali doono iyo kuwaasi waxay sii dhali doonaan ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha yasix laakiin hadduu yidhaahdo ubadkaygu waxay dhali doonaan baan ku waqfay ubadkiisina weli aynay waxba dhalin waxay dhali doonaan cala sabiili tabac bay u geli lahayd laakiin tabacii in xukunka loo ifraadiyo loo keli yeelo iyagoo iyagu macduum ahaan jirin ya ta noocaasi ma ansaxayso laakiin cala sabiili tabac bay ku suuro geli lahayd in la yidhaahdo waqaftu calaa awlaadii wa awlaadihim ubadkayga iyo waxa markaa ay dhali doonaan baan ku waqfay insaa la yidhahdo marka tabac hadduu mawjuud u noqdo macduumkaasi waa ansaxaysaa baab ulijaaza markay ka hadlayaan culamadu lafteeda waxay yidhaahdaan ijaaza limacduum hadday mawjuud tabac u tahay way ansaxaysaa mid jira haday markaa u tahay tabac laakiin mid aan jirin oo macduum ah ijaazada wax loo ijaazaynayo mid mawjuudana aan tabac u ahayn attaabicu laa yufradu bilxukmi qad yaxrubu shayu waa dhacdaa shaygu inuu xaaraan noqdo idaa kaana istaqal hadduu markaa noqdo mid gaarkiisa u taaganoo u madax bannaan wajaaza in kaana maca alasli xasal wajaaza waa bannaanaadaa in kaana xasala maca alasli hadduu asalka la jirkiisa xasilo ka bayci xamlin waa sida in uurjiif la iibiyo kale weeye aw himaarin ama midho la iibiyo midhahaasoo maabada salaaxuha wanaagga ay wanaagsanaato bislaatay aynay muuqanin in la iibiyo kale weeye oo ma bannaana in xukun lagu ifraadiya falaa yajuusu ma bannaano mufradan laa yufradu bilxukmigii ayuu ku tilmaamaya falaa yajuusu ma bannaana mufradan ay baycuhu mufradan iibinta kaa la iibiyaa mufradan xaaluu keligii yahay oo aan matbuuciisii la soconin in la iibiyaa ma bannaana wa baycuha iibinta la iibinayo ashyaadaas mac asliha maca iyo mac waa laba luqo oo labaduba fasiix ah marka daruuro maahee waa luqo shaygu hadduu markaa luqa ahaan u bannaan yaho sidaa fasiix ku yahay lidaruurati shicir baa loo yidhi la odhan maayo wa baycuhaa iibinta ashyaadaa la iibinayo maca asliha asalkeeda la jirkeeda la iibinaya saxiixu waa saxiix wa kullu daa madkuurkaa la sheegay dhammaantii fii qowlihim sariixu hadalka culammada waa ku cadyahay qad yaxrumu shayu ibtidaa'an qad yaxrumu xaqiiqee xaaraan buu noqdaa ashayu shaygu ibtidaa'an ay fi ibtidaa'in bilowga gudihiisa in la bilowdo xaaraan buu noqonayaa wayafii waa imanayaa jawaasuhu bannaanaanshihiisu istidaamatan ay fi istidaamatin in la daa'imo gudihiisna oo hadduu jiray inuu sii jiraana waxay noqonaysaa mid jaa'isa lan yantafii xukunkaasi mid maqanoo aan jirin noqon maayo ee wuu jirayaa istidaamadaasi inay bannaantay wadaaka milu iibi fi kaasi wuxuu ahaaday waa sida udgoonkoo kale weeye fi lixraami ixraamka la udgoonaysto ama udgoonka marka waxa way fi lixraami xaaluu tiibku ku sugan yahay fi lixraami ixraamka uu ku sugan yahay baqaa'uhu khaalin can ilxaraami baaqi noqoshada uu baaqiga noqonayo jidhka kusii baaqi noqonayaa haddii qabla alixraam la marsaday khaalin can ilxaraami xaaraan waa ka madhay wuxuu halkan inoogu tilmaamayaa shiikhu qaacide culammadu ay yidhaahdaan maanicu ibtidaa'an laa dawaaman waa shay xukunkii mancinaya in la bilowduu mancinayaa laakiin in la daa'imo ma mancinayo ma diidayo ama bicibaara ukhra yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtidaa qaacidahaan culammadu ay yidhaahdaan waxaa lagu dhaafaa oo lagu cafiyaa daa'imistaanka shayga la daa'imayo oo lagu sii sugnaanayo maa laa yukhtafaru fi libtidaa waxaan lagu dhaafin oo lagu cafin in la bilowdo oo shaygaoo la diidaayo in la bilaabo oo hadduu soo jirayna aan la diidaynin in la daa'imee la ogol yahay masaladaasay ku saabsantah oo nabigu wuxuu uhi sal allahu aleyh wasalam laa yankixu lmuxrimu walaa yunkixu walaa yakhtubu ma guursanayo ruuxii muxrimka ahaa mana guurinayo mana khidbaynayo guur cid lama soo qaadayo oo ma odhanayo guur baan doonayaaye ka waran ma ku guursadaa heblaaye ama uu yidhaahdo weli intuu u tago dee inantaada heblaayaan kaa doonaya ya khidbadaana ma samayn karo waxaa loo jeedaa siiqadu waxay ku soo aroortay nafyiye waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi nahyi looga jeedo ay laa yankix walaa yunkix walaa yakhtub wanahyu yaqtadi taxriim qaacidaduna waxay tahay nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn waaye haddaba in la bilaabo isagoo muxrima ayaan bannaanayn ee hadday hore u jirta in la daa'imo la diidi maayo muxrimkii isagoo muxrima ma guursan karo hadduu laakiin xaas lahaa la odhan maayo dee hadda waad ixraamanaysaa ee xaasaska soo fura dumarka soo talaaqa saxad ma rabtaan soo talaaqa la odhan maayo nikaaxani waa ka horreeyey marka ixraamka marka inuu daa'imo la diidi maayo ee in wakhtigan ixraamka gudihiisa la bilaabaa la diidayaa waa maanicun lilibtidaa la maanicun lildawaam waxaa la mid a udgoonka udgoon ixraamka ka horlaysa sii mariyey inuu ka soo kankamo ruuxii oo carfigiisa iyo udgoonkiisu ku qaado ya la diidi maayo la odhan maayo war muxrim baa tee waa side waa maxay udgoonka markaa kaasoo kankamaya kaasoo uraya baad tidhahdaan soo maa dadka qaarna waxay u yaqaaneen urta waxa xun ya marka orod iska soo maydh udgoonka la odhan maayo waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam udgoonka waa ismariyey ixraamka ka hor caaisha waxay tidhi kuntu utayibu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam liixraamihi qabla an yuxrima walixillihi qabla an yatuufa bilbayt xadiiska saxiixa nabiga sala allahu alayh wasalam waan u udgooneeyey tiro udgoon baan u mariyey waxaan udgoonka ugu mariyey ixraamkiisa wakhtigii u ixraamanayay intaanu ixraaman ka hor waxaa kaloo xadiiska la sheegayaa kaannii anduru ilaa wabiisi lmiski fii mafaariqi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wa huwa muxrim inay caaisha tidhi xadiiska bukhaari muslim soo wariyeen waxaad dhalaalkii miskiga inaan eegaayo arkaayaad i mooddaa uu ka dhalaalayo nebiga sala allahu alayh wasalam madaxiisa yacni markaa bartankiisa yacni timihiisu meeshay ka kala baran yihiin ama timihiisa dhexdooda dhalaalkii miskiga ah, ka muuqanaya nebigu sala allahu alayh wasalam udgoonka madaxa iyo garkaba waa marsan jiray dee kuxuulladan iyo waxyaalahan la ismarmariyo ma lahayn ah, warbaaba ku jira markaysa markaa hadda udgoonadan muskiraadka koobsanaya ya udgoommadan waxyaalaha muskirkaa koobsanaya badankeedu wax sakhraaminayaan dee culammadu waaba isku khilaafsan yihiinoo jumhuurku waxaabay leeyihin waa nijaas jumhuuru ahlicilmi waa nijaas bay ka qabaan marba haddii intiisa badan wax sakhraaminaysoo kuxuushii ku badan tahay oo muskir uu yahay nijaas weeye meeshuu kaaga dhaco waa inaad maydhaa jumhuuru ahlilcilmi baa qabaa salafan wa khalafan marka waxa weeye calaa kulli xaal taa baa ku jiraya baxsi marka nabigu sal allahu aley wasalam madaxa iyo garhkaba waa marin jiray udgoonka ama miskiga waa marin jiray dad badan hadda waxay uga cararaan ciraad yeelanaysaan baashaa daraaddeed baa looga cararaa nebiguna sal allahu aleyh wasalam ciro markaa ma lahayn badan waxaan labaatan tin gaadhin isagoo da'da gaadhay saddex iyo lixdan jir ayaa labaatan tin waxaan gaadhin baa ciro ahaa gadh iyo madax iyo canfaqaba yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtida waxaa kaloo soo gelaya madaxdii muslimiinta in lagu baxaa ma bannaana hadduu laakiin mid baxay oo intuu baxay buu isagu taqallub sameeyey alistiilaa wataqallub dabeedna xukunkii sidaasuu ku gaadhay istatabba lahu alamru wa alamna amarkii waa u dhammaystirmay amnigiina waa sugay dadkiina racyad iyo shacab bay u noqdeen dariiquse ku yimi dariiq sharciya ma aha waa dariiq xaaraan ah miyaa la odhanayaa mar hadduu dariiqu ku yimi dariiq xaaraana yahay madaxtinimadiisu ma sugna yaa saa la odhanaya waayo sababta la yidhaahdo hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho qaacidada soomaaliyeed miydaan maqal hal xaaraani nirig xalaala ma dhasho yacni la odhan maayo mar haddii arrinkii uu gaadhay oo maamulkii gacanta ku qabtay awooddiina gacanta u gashay amnigii uu sugay dadkii raciyad iyo shacab u noqdeen madax ma oo dariiqaad ku timi baa xaaraana la odhan maayo dariiq kastaba ha ku yimaadee hadduu xukunkii gaadhay amnigiina uu sugay taladiina gacanta u gashay wuxuu noqonayaa ama intikhaabaad iyo doorasho ha ku yimaado oo dariiq xaaraan ah ama takhallub iyo istiilaa iyo maryo dhiigle inuu dadka ka furtay markaa ha ku gaadho ya oo dhiigga dadka ha u soo cabbo dariiq kastaba ha soo maree mar haddii taladu gacanta u gasho amnigii uu sugay dadkuna racyad u noqdeen la odhan maayo madax madaxmatihi taacana male la odhan maayo ee waa la ateecayaa xukumkii madaxtinimadana waa yeelanayaa waxaan macsiya dembi ahayna waa lagu ateecaya xaaraan kasta ha ku yimaado yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa sababtu maxay tahay haddii la yidhaahdo madax ma aha dee ninkani dariiqaa la ogaabuu u soo maray xoog oo lagaga tuuro mooye si kale kaga tegi maayo walaalow ducaanu ku sinni duco qaado yaa ka tag waa ku ducaynaynaaye ma u malaynaysa inuu ku tegayo hebel kalaanu saaraynaa adiga waa ku ducaynaynaa duco qaado iskaga tag ma ku tegayaa kuma tegayo marka in lagula dagaalamo mooyee si kaloo arrinkaa uu kaga tanaasulayaa ma jiro looga xog roonaado dee haddii tiisaba lagu diiday wuu ku dagaalamay ka kale ku dagaalamayaa daliilka u banneeyey me ma daliil baa loo hayaa u bannaynaya ta kale yaa og inuu ka markaa nasiib badanayo ka wanaagsanaanayo rubama markaa kan kale uu kaba xumaado marka maslaxada raajixadii waxay keensanaysaa lidaruurati in imaamadiisa loo asixiyo qaacidadaa markaa ku saabsan yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fi libtida baa ku degaysa laakiin isaga idiraaran bay ugu degaysa kuwa horeynu sheegnay waa ikhtiyaaran ee waa idiraaran suuradan masaladan hadda markaa ku saabsan madaxtinimada waa idiraaran yada qaacidada in loo geshaa markaa saasay noqonaysa marka tarjiixu lmasaalix walmafasid na saasay ugu dhisantay ta kale adilana waa loo hayaa dee kii taqallub ku gaadho in sidiisa loo daayo wain ta'ammara calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiibah ta'ammara takalluf baa ku jira amiir walow haba iska kiindhige maqloo ateeca addoon xabashi ah oo aad madaxiisa moodo zabiib oo kale aad mooddo timo jidhiidha leh timo jidhiidha leh aad madaxiisa zabiib mooddo yacnii timaha madaxiisu sidaa u wareegsan yihiin oo u giringirsan yihiin oo mid walba aad mooddo xabad zabiiba aad mooddo ama laga tilmaamayo madax yar oo ama timaha lagu shabbahayaa oo waa timaha madaxa ama madax yaraantaa lagu shabbahayaa marka xadiiskaasoo kale culamada qaar baa ku fasiray inkastoo culamada qaar ay yidhahdeen waa inta amara waxaa loo jeedaa waa haddii wilaayo loo dhiibo ee imaamkii guud inuu noqonayo maaha laakiin kaa loo dhiibay isaga dee waa isticmaal isaga riwaayo kalaa soo waa inu isticmila marka tafsiir culamada qaar ku fasireen waa inta amara ayaa jirta inay saa ku fasireen adilada sheegaysa ruuxa madaxda ah inaan lagu bixin cisyaan kastaba ha ku jiri mar haddaanu kufriyiinna waa adilla caama kanna xaqiiqatan buu u noqday de madax oo taladii de isaga haya taladii isaga haya sheikhu waxau idhi xafidahu llah qad yaxrumu shayu waa dhacdaa shaygu inuu xaaraan noqdo ibtidaa'an ay fi ibtidaa'in bilowga la bilaabayo inuu xaaraan ku noqdo waa dhacdaa wayafii uu yimaado jawaasuhu bannaanaanshihiisu istidaamatan daa'imista la daa'imayo inuu bannaanaadaana ay timaado lan yantafi yani ma maqnaanayo oo midaan jirin noqon maayo taasiya waa jiraya qadda waxaan u isticmaalay buuhi litaqliil qad mudaaric gashay waxay u timaaddo waxaa ka mida taqliil baa ka mid a marka furuucda qaacidadani inay yar tahay ayaan markaa tilmaamaya buui tusaalayaasha kale uu sheikhu u tusaaleeyey waxaa ka mid a ruuxii muxrimka ahaa intaanu ixraaman ka hor hadduu ugaadh mulkiyo oo tamalluq ku sameeyo dabeedna isagoo ugaadhii iska wata ayuu ixraamtay lama odhanayo muxrim baa tee sii daa la odhan maayo waayo qabla alixraam ayuu ugaadhsada waxay ku degaysaa tan bay markaa ku degaysa laa yajuusu lilmuxrimi tamalluku saydi bacda ixraamihi laakin yabqa mulkuhu lisaydi in kaana mulkuhu qabla alixraami mulkigiisi wuu ku baaqi noqonayaa bisharti an laa yadaca yadahu calayhi laakiin wuxuu ku xidhay shiikhu waxaa u shartiya inaanu gacantiisa taabsiin cid kale ha u hayso cid kale inay u haysaa dhibi kuma sugna laakiin inuu markaa weli wataayoo gacanta ku hayaa ixraamkiina uu jiro ta noocaasa looma ogola buui waxaa la mida xadiiska soo arooray ee sheegaya yaa abaa cumayr maa facala nuqayr xaramkii madiinuu ilmahan yari joogay shimbir yaroo nuqayr la yidhahdaanu ku ciyaarayey nebiguna kuma inkirinoo ma odhan shimbirkan maxaa u haysataan culammadu waxay ku tawjiihiyeenoo yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa shimbirkan inaan xaramka laga qabsan ee eh, xilliga laga soo qaatay oo laga soo ugaadhsaday dabeedna xaramka lala soo galay marka taa ku saabsan bishari an yadaca yadahu calayhi yundar fii baxun marka in la hubsaday u baahanta wadalika milu iibi fi lixraami kaasi wuxuu ahaaday sida udgoonkoo kaleu ahaaday xaaluu iibkaasi fi lixraami ixraamka ku sugan yahay baqaa'uhu baaqi noqoshada uu iibkaasi baaqi noqdaa iyadoo qabla alixraam laysmariyey khaalin can ilxaraami xaaraannimo waa ka mariyey hadda filixraami waa inuu hadda uunu ixraamkii udgoonkiisii kusii baaqi noqdo laakiin looma jeedo isagoo muxrimu ismarinaya waxaa loo jeedaa cinda alixraami inuu ismariyo ama qabla alixraami inuu ismariyo dabeedna markaa waxa weeye udgoonkiisii ku baaqi noqdo ayaa looga jeedaa oo ka soo kankamo halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk